bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu lilah rb اlcaalamiin wالsalaaة wالsalaam clى أشhraf اlأnbiyaءi wاlmursaliin nabiyina mxamadi wclى alih وصaxbihi ajmaciin ama bacd cashirkan waa kii aada ka mida min صaxiixi muslim raximah اllah tacaala waxaynu ku soo jirray kitaabu اlxaj baabun fi اlwquufi wqowlihi tacaalى ثuma afiiduu min xayثu afاada الnaas wuxuu baab yahay fi wuquufi carafa carafo istaageeda iyo asalkiisii iyo wa qowlihi tacaala ilaahay hadalkiisii ahaa uma afiidu ka butaacoo ka dhaqaaqa min xayu afaada annaas dadku meeshay ka dhaqaaqaan oo carafo ah xadaana yaxya bnu yaxya qaal ahbarana abu mucaawiyata moxamed bn khaasim adariir can hishaam bni curwata can abi curwat bn zubir can caaisha radi allahu tacala canha qaalat kaanat qurayshun quraysh waxay ahayd iyo waman duulkii daana ka diindhigta bidiinaha diinteeda yaqifuuna kuwii joogsado istaagay ahayn maalinka sagaalaad bilmusdalifa musdalifay joogsan jireen maalinka sagaalaad ummaddu carafa taagan tahay ee bankaa iyo buurta la joogo yay ayagu quraysh iyo wixii ku diin ah waxay istaagi jireen oo ay ku carafaysan jireen musdalifa meesha la yidhaahdo wa kaanuu yusamawna waxaa lagu magacaabi jiray alxumsa nimankii asal raacaa baa la odhan jiray alxumsa jamcu axmas axmaskuna waa qofka diinkiisa ku dhagan ruuxa mutaarifka ah hadda u taqaanaan ama usuuliga laydha ama asal raaca ama mayalka adag ama marakudhaga waxaad hadda u taqaanaan ayaa xumsiga la yidhaahdaa ayb atashadud watasallub fi ddiin baa xumsiga la yidhaahdaa wa kaanuu yusamawna waxaa lagu magacaabi jiray cinda alcarab alxumsa la odhan jira wixii quraysh diinteeda ka diindhigta yani waxay dhaleen wey dadkay reebtiga u ahaayeen ay gabadh qureysheed dhashay qabaailka noocaasa quraysh bay ku baab ahaayeen axkaam goynana way samaystoona lahaayeen oy ka tahay maalmaha mina la joogo inaysan dallaalimaysanno meel hoos iyo hadhac midna aysan gelin qoraxdaasay taagnaan jireen hadday markay soo noqdaanna guryahooda dhabarka dambey ka soo geli jireen iyo docda albaabada kamaysa soo geli jireen howlo badan bay kaga duwanaayeen carabta kale oo ilaahan waan nawreere diineed baan dadka la mid manihin bay odhan jireen wa kaana saa'iru اlcarabi carabta inteeda kalena yaqifuuna waxay joogsan jireen bicarafata falama jaءa alislaam islaamku markuu yimid amara allahu nabiya ilahay nebigiisu wuxuu faray an yaأtiya carafaatin inuu tago halkaa carafo uu tago oo fayaqifa biha iyada uu joogsado uusan musdelifa ku leexanin uma intaa kadibna yufiida minha uu carafa ka soo dhaqaaqo fadalika qowluhu tacaala in carafa la istaago oon musdelifo la istaagin maalinka sagaalaad oo gabalku markuu dhacana laga soo dhaqaaqo carafo oo musdelifo habeenkan la baryana qowluhu tacaala weye uma intaa kadib afiiduu ka butaaca min xayu afaada annaas dadku meeshay ka dhaqaaqahay annaas kaana nabiyulaahi aadam baa laga wadaa waa la yidhi maya nabiyulaahi ibraahim calayhi salaatu wasalaam baa asaguna saa yeeli jirana waa la yidhi ummadda inteeda kale caamkana loo jeedaa waa in eh, eh, la dhaqaaqo iyadoo aad loo badan yahay hal mar in jagac la yidha dadkuna aad u badan yahin la yidhaahdaa min ifaadat ilmaa eh, biyaha markay butacaan oo kale butaaca saasaa loo dad badan baa ilan meesha ka dhaqaaqayo iskugu imanaya aayaddu siyaaqa qur-aanka markaad fiiriso waxay u dhowdahay aayaddu siyaaqeedu sidii ay qoraysh aaminsanayd inay aayaddu tilmaamayso fa idaa afadtum min carafaatin fadkuru allaha cinda almashcari alxaraam wاdkuruuhu kama hadaakum wain kuntum min qablihi lamin الضaaliin uma afiiduu min xayu afaada الnaas faida afadtum min carafaatin fadkuru اllaha cinda almashcari اlxaraam wamusdalifaah wاdkuruuhu kama hadaakum wain kuntum min qablihi lamin الضaaliin maxaa daba yaala uma afiiduu min xayu afaada الnaas ظaahiru اlkitaab waa muwaafiq licamali quraysh laakiin asunna nabiya caddaysay waxa umadaa laga wado waa adoo yidhaahda dadka wan wanaagsan waxtar axsin ila alkuramaai wاlculamaa uma laa tucطi bakhiilan uma mar waxay ku timaadaa in shaygii hore qudhigiisi loo jeedo tartiib cala taraakhigaad mari jirteen marar bay ka leexataayoo laga wadaa kii hore ku noqonaya faida afadtum min carafaatin fadkuru اllaha cinda almashcari اlxaraam markaad carafa ka dhaqada ilaahay xusaa la yidhi xuskii marka la sheegay kadib ayaa waxaa layihi xaggeed ka butaacaysaan lama sheegin meesha laga dhaqaaqahayo oo dadku ay qurayshay ka dhaqaaqaysa lama tilmaamin waxaa layihi uma afidu dad quraysh tihiin iyo carabta kale ee qurayshku diinta aba min xayu afad الnaas aلsunna nabawiya caddaysa oo fasirtay oo daahiru اlkitaab iyo siyaaqa sida laga fahmay ka leexatay nabigana haddee lagu soo dejiye qur-aanka inu ummadda u fasiro fahansiiyo sunnada caddayse saas wey saxaabadun qaabkaasi u fahmeen وxadثna abu quraybin qal xadثna abu usamta xamaad qal xadثna hishaam bn curwata wuxuu raba marka wadaadka abu mucaawiye ahaa in lagu mutaabiciyo inuu ku caddeeyo fii hishaam can abihi qaala kaanat اlcarabu carab waxay ahayd tatuufu biاlbeyti curaatan beytkay ku dawaafi jirta iyagoo qaaqaawan oo murya gacan ah xadiidka lafdiga hore riwaayada hore waxaa ku jira qofku wuxuu asagu iltizaame ee uu diin ka dhigta diin baa la luqatan wa curfan laakiin waa diin baail ah kaanad waman daana diinaha baa waman daana diinaha wadaadihii kutub qoray oo yidhi addimuqraadiyaddu waa diin wadaaddaa yidhi maya diin lama dhihi karo yacni luqana ma yaqaanaan curfina ma yaqaanaan sharcina ma yaqaanaan ruuxu wuxuu iltizaamo ee dhaqan uu ka dhigto waa diintiisi adaa ka diindhigtay oo ama alle ugu dhowaanaya ama aadama iskaga gadahaya ama maslaxo iyo dan u arka wixii marka aad adugu islaasimiso eed ku dhaqanteed joogtayso diin buu kuu noqonayaa marka ama diin xaq ha noqdo ama mid baaila ha noqdo carab waxay tatuufu bilbeyti curaatan iyagoo qaqaawan bay ku dawaafi jireen beytka ila alxumsa quraysh iyo inta raacsan mooye walxumsuna qurayshun weeye iyo wamaa waladad cidday dhashay qurayshii dadkii qabaa'ilkay dhashay iyaga ay raabto u ahaayeen weeye kaanuu yatuufuuna curaatan ayagoo qaawan bay dawaafi jireen dadka carabta kale ah ilaa an tucطiyahum اlxumsu quraysh inay siisaba mooyeen iyaaban dhar ay ku dawaafaan fa yucطi اrijaalu الrijaala ragga qureysheed ragga kale carbeed ee soo dawaafay xajka yimid ama beydka yimid bay dhar ay ku dawaafaan siin jireen wالnisaau الnisaa dumarka qureysheed iyo inta la halmaashana dharka waxay siin jireen dumarka korka imaadka ahee marka carbeede raba inay dawaafaan wa kaanat اlxumsu qurayshii intii la halmaasho waxay ahayn laa yakhrujuuna min almusdalifa dharkay ku yimaadeen ay ku soo xajiyeen ama ku soo cumraysteen maysan ku dawaafi jirin carabta kale maxay dhar ay ku soo dambaabeen bay u arkahayeen ilaahayna beytkiisa lama tegi karaan kumana dawaafi karaan dhar ay ku dambaabeen ay ku macsiyaystaan ama been ku sheegaan ama xaaraan iyo dhaanto ku tume marka way iska dhigi jireen marka qaraabada ay ku leeyeen quraysh ama beytka dadka jooga ayaa maryo ay ku dawaafaan siin jiray hadday waayaan cid mara siisa maradu ku yimid buu ku dawaafi jiray kadibna markuu dawaafka dhammeeyo waa way tuuri jireen alluqa baana la odhan jiray marada iyada wax qaadan asagu qaadan maayo qoraysh qaadan mayso si raafka loogu qaada ee loogu istaago marada ku dhammaanaysa markuu maraduu ku yimid haddii loo bedelo wuxuu ku dawaafan la siiyo tiisi buu intuu meel dhigto tan xidhu ku dawaafi jiray hadduu mariisa uusan ka maarmayninna intuu isqaawiyo yuu asagoo qaawan dhawaafi jiray rag iyo dumarba haddii laakiin uu tol helo maro siiyana maradaasu ku dawaafi hadduu tol waayana laba mid unbuu doorlay inuu isqaawiyo oo maradiisa dib u qaato iyo inuu ayada intuu ku dawaafo markuu dawaaf ka uu tuuro oo raafka lagu qaado oo barta aan laga qaadin dawaaf meeshuu ku dhammeeyeyuu ku tuurahaya isagoo qaanuun bannaan ku bix meelahaasu gadan ama saasuu ku tegi maxaa yeele maradaasu dhan ku hadhay buu aaminsan yahay dembigo dhan baa ku hadhay marka halkaa ha taallo lama qaadan jira marka wax qaadan ma jiro lama xidhanayo quraysh qaadan mayso carab kale qaadi maayo kii tuuray qaadi maayo siduun xoolaha ugu istaagaya ama looda u ruugayso ama raafka loogooda ku dhammaanayo dhaqankaasay lahaayeen oo aad liita wa kaanat ilxumsu laa yakhrujuuna min almusdalifa ree xumsana waxay ahaayeen niman aan ka bixin musdelif oo qurayshii intii la halmaasha ila musdelif xaramkay ka tirsan tahay carafana waa khaarij alxaram wa kaana annaasu kulluhum dadku waxay aha intooda kale carab aan quraysh ka ahayn kullum dhammaantood yabluquuna carafaatin bay gaari jireen istaagi jireen qaala hishaam wuxu uhi abi aabbahay curwa wuxuu ii sheegay can caisha iiga tabiyey qaalat alxumsu hum aladiina anzala allahu fiihim quraysh iyo la halmaasho waa rabbi ku soo dejiyey uma afiiduu min xayu afaada annaas xaramkii ilahay dadkii joogay baan nahay intaad iska daysaan ummadda raaco oo kana soo ummadaasaad ku xugumtihiine qaala waxay tidhi kaana annaasu yufiiduuna min carafaat ummadda inteeda kale carafay istaagi jireen kana soo butaaci jireen galabka sagaalaad wa kaana alxumsu yufiiduuna min almusdalifa xumsiguna oo qurayshii intii ay dhaleenna iyagu ka soo dhaqaaqi jireen oo mira ka aadi jireen yaquuluuna waxay odhan jireen markaa quraysh ay ku cudur daaran laa nufiidu ila min alxarab nin walbo ama diin bedela ama wuxuun ka dhaqan dhigta cudurdaar iyo qiil buu sheegtaa alimaam eh, ismaam bnu ayaa ka sheekeeyey waxaa ku kallifay quraysh inay carafa tegi waayaan oo musdalifo maalinkaa sagaaleed joogaan oy habeenkaa baryaan aroor dambar halkaa ay ka soo dhaqaaqaan wuxuu idhi walaxmasu shadiidu fii diinihi waa ismaam bnu cuyayn warinay riwaayadiisu waynu gaari doonnaa laakiin lafdiga asagu ma laha eh, wariyo wa kaanat qurayshun tusama alxumsa wa kana الshayطaanu qad istahwaahum faqaala lahum inakum in cadamtum hayra xuramikum istakhafa الnaasu bixuramikum fakanuu laa yakhrujuuna min alxurami ama min alxarami labaduba waa la gaadiya shaydaan baa intuu buubsaday oo qashiinsaday oo doqomaystay wuxuu ku yidhi idinku reer xaram baad tihiin reer makaad tihiin carabta kale waxay idinku xurmaysaa inaad xaramiyiin tihiin haddaad xaramka ka baxdaanoo carafa tagtaan oo bannaanka u baxdaan ood weynaysaan meelaan xaram aan ahayn waagadam waxaa idin fududaysan oo idin qashinsan carabta kale oo xaramkiina la weynin maayo marka saan carabta kale haddaad goob kale xurmaysaan aysan xaramka u fududaysanin xaramka haka bixina hadaad xajinaysaan xaramkiina haka bixina meel kale ha weynaynina meelaan ahayn xaramkiina oo carafa ah carafaadaad weynaysaan waxaad bahdilaysaan ood qiimo dhimid ku samaynaysaan xaramkiinni carabna waagi dambe way quurhsan darajadiinni iyo sharaftiinni halkaasuu shaydaan u galay shaydaan bartaa u dhex fadhiista marka la yidhi kitaabkii diinka maad qaatoona islaantaanna waxay idhaahdeen haddaan diinka raacno e eh? in natabic ilhuda nutahaaف min ardina ilahy muxuu hi dabaalnimadooda markuu ka waramayo awlam numakin lahum xaraman aamina yujba ilayhi amaraatu kuli shay risqa min ladunna ayagoo gaala oo mushrikiina yaa ilaahay difaacay oo abraha ka difaacoo jabiyey oo tayran abaabiil lagu sii daayey ma yagu ilaahay u hogaansamay oo muslimiin noqdo ahlu tawxiid noqday ayaa ilaahay difaaci waayaya idinku mushrikiina rabbi idin difaacay markaad abraha iska celin weydeen aad tiradeen beydkan rabbi baa iskale ilaashanay ead cararteen beydka yaa difaacay gaala yaa jabiyey colkii carab oo dhan soo maray ee intuu sanca ka yimid qabiilka hor istaagaba dhulka dhigay ee murudayaasha idinku maray kala cararteen yaa idin difaacay allah markaad diinkiisa qaadataan ka warrama waa dabaalnimo waxay dhah diinta raacano hee waa nala buubsanhayaa waa nala dafi nala arki maayo gorgorkaasaa noo qaadi ilahy muxuu dha walam numakin lahum xaraman aaminan yujba ilayhi amaraatu kuli shay caqligoodao dhan baa wuxuu u shaqaynayaa cagsi waa kuwa hadda aaminsan ee islaamka sheegtay aaminsan kitaabka rabbiga iyo diinta haddii lagu dhaqmo in la burburi la baabi on la dhaqmayno meydheera la isku dhaxli haddii dastuur iyo baynalkor la qaatana nabadii caana laga heli maxaad ka haysaan lixdan sanaad wadeeni maxaad ka faa'iideen kun sagaal boqol iyo soddonkii ilaa hadda xugum jaahilo gaala idinka tagtoo bortuqiis iyo ingiriis iyo jarmal iyo talyaaniyadii hagaajiyeen baad hayseene maxaad ka haysaa waxaad ka faa'ideen maad sheegi kartaa hal maalin haddii kitaabka rabbiga lagu xukumana waad ka sheekaynaysaan wanaaggiisa lixdii balooda maxaakimtaad ku haysaan lixdii balooda maxaakimta marka waa waa caqli macaquus kuwan eegda maxay dheheen diin la'aan bay waxay ka dhigeen inay ku baraarobayaanoo ku khayrhayaan waxay dhan xaramka dad ka baxdaanoo meeshii nebi ibraahim istaagi jiray ee aadam istaagay ambiye istaageen ee carabdiinu haddaad tagtaan waxaa isdhimhaya xurmadiinnii iyo cadamadii iyo sharaftii iyo magacaad ku dhexlaydeen carab ka dhaadhicini wadaaduhu shaydaanku soo geli xaqa haddaad abbaartad cadayso bulshada kaa kala yaaci buu shaydaanku ugu sha dambe laguu shubi maayo salaan fiican lagaa qaadi maayo hawsha waa adkaanaysa tartiib ummadda kama naasi laabaasa dhexda kaga jir tolkaa iyo kabtaaba hee dhexda lagaga jiraa shaydaan meelu kuu soo hista waa xariif dhowr kunoo sano soo jiray aabbaheen aadam ilaa yoma haadaa labaad dhowr milyanoo sano soo jiray marka waa khabiir exbado sida dadka loo fasaadiyey yaqaan meeluu kuu gala waayi maayo iska ilaaliya bahalkaas ilaa idan ka qabtee wuxuu idhi caaisha hooyadan waxay tiri kaana الnaasu yufiiduuna min carafaatin wakana اlxumsu yufiiduuna min almusdalifa yaquuluuna laa nufiidu ila min alxaram xaramka waxaan ka ahayn mina ka aadi mayn falama naزlat uma afiiduu min xayثu afaada الnaas rajacuu carab waxay u laabatay iyo quraysh iyo xums ilaa carafaatin bay u laabatay amar rabbigii baa yimid kii diidan haddee seeftaa ka adeegi mowdkaa gaardinhaya ilan dadkan bini aadamku marar badan ilaahay ka cabsada iyo barya lagu kari maayo slku waxay dhhn in allaha yazacu bisulطaani ma laa yazacu biاlqur'an awooda malatari iyo dowladdu waxaa lagu dabala oo lagu celiyaa waxaan kitaabka qur lagu celin karin somal waxay dhheen kitaab rabbigae eh, diiday baa ka adag waa kitaaban tol lahayn ka hadlaayaan kitaab qur-aan aan tol lahayn iska dhaqaaqe ninkaada awood u hayn kaa diidayba udhig yeeli maayo war xaqayga waaka qur-aanka sheegaysii ku siin maayo wuu iska dhaqaaqay tabarna uma haysid kitaabku miyuu kuu qaban in allaha yazacu bisulطaani maa laa yazacu biاlqur'aan waa in kitaabku uu helo awood malatiro asaga u adeegta jaabir muxuu yidhi allaha ina rasuula amaranaa an nadriba bihada man khaalafa hada buuri seefu haystay buu wuxuu nabigu wuxuu na faray inaan ku garaacno ninkii khilaafa masxafkan seeftu waa inay u adeegto iyo awooddan bal waa u adeegto kitaabka rabbigay baa idan haddii sharci baa yimid nebi maxamed baa talinaya gaalo waa idan waa in amarka rabbigay la qaato uma afiduu min xayu afaada annaas ma soconaysa annagu waxaan nahay ka bixi mayno xaramka carafa mayno waa markaad adigu shaydaan kuu talinayo laakiin markuu kitaab kuu talini ama waxaad ku qaadan طawcan ama waxaad ku qaadani karhan وxadثna abubakr بn abi shaybata وcmr naaqid qaal jamiica si wada jira wadaadaha labada can ibni cuyayna sufyaan qaala camr wuxuu yidhi الnaaqid isagu can ma dhihine xadaثna sufyan bn cuyaynata buu yidhi camr naaqid can camr ibn dinaar almaki اljumaxi samica wuxuu maqlay camr muxamed bn jubayr bn muطcim buu maqlay yuxadiثu can abi abihi jubayr bn muطcim qaala wuxuu ihi saxaabigaas adlaltu baciiran li waxaan dhumiyey oo iga fakaday riti aan lahaa ama neef geelon lahaa adlaltu waxaan dhumiyey baciiran lii neef geelon lahaa yowma carafa fii riwaya xadiidkuu maalinka carafa qudhigeeda ayaa neef geela iga fakado iga baadiyoobay fadahabtu waan tegay alubuhu yowma carafa waan dhaqaaqay anoo raadinayo baadi goobahayo maalinka carafa qudhigeeda ritigi fara'aytu rasuul allah rasuulka ilaahay baan arkayoo waaqifan taagan maca annaasi dadka la jirankooda bicarafa taagan rasuulka ilaahi oo qurashia oo xarami ah oo reer bani haashima ah, oo ina cabdilmualiba ah, oo carabti kale carafa la taagan maalin xaj ah ayaan la kulmay bu jubayr asagu maalinkaa ma xajinaynin mucim waa fi ljaahiliya waa qabla an yuslima saxaabigu intuusa islaamin ka hor wey nabi maxamedu marka dadki la taagan baa arkay bicarafa calaa jamalin lahu riwaaya xadiiku uu leeyahay rito uu lahaa buu saara marka uu ku xajinayay oo carafa nabigu ku taagnaa tawfiiqan min allaahi lahu buu saxaabigu riwaayo kale ku yidhi xadiiku uu leeyahay ilaahay baa waafajiyey tolkiim xaggay fadhiyaan maalinkaas tolkii waxay dhoobeen musdelifay dhoobeen nabiguna wuxuu raacay carabti kalu raacay taagan ritii lahaa buu ku taagan towfiiqan lahu min allah waafajin rabbiga waafajiye ahaydbu faqultu waxaan isdhi anuu ratigaygii baadi goobahaya wallahi allahan ku dhaartay ina haadaa ninkan e, nabigan taagan oo nabi maxamed buu u jeeda hadde ninkan taagan e, carafa la min alxumsi quraysh buu ka tirsan yahy waa nin quraysheed waa nin cabdullah cabdimudalib weeye maxaa meeshan keenay famaa sha'nuhu haahuna hawshiisu maxay tahay meeshan uu ka hayo maxaa lagu yaqaanay oo musallam ah oo macluum min diini qurayshin daruuratan ah min diini quraysh waa macluumun daruurata in ninkii quraysheed uu istaago musdelifo fii yowmi carafa ummadda kalena ay tagto carafa nabi maxamedna ummaddii kale u raacay wa kaanat qurayshun tucaddu min alxumsi qurayshna waxaa lagu tirin jiray oo lagu xisaabi jiray qolyaha diinta ku dheggan inay yihiin hadalkan dambe wa kaanat qurayshun tucaddu min alxumsi ibnu cuyayna iska leh waa min kalaami ibnu cuyayna ma aha min qowli saxaabiyi ma aha hadalkan dambe riwaayadu xumaydi baa cadays fii musnadihi xumaydi eh, oo asna ruwaadda xadiidka ka qaatay ka ah sufyaan ayaa isagu kala saaray lafdiga saxaabiga iyo lafdiga ardayga sufyaana warintiisa markuu xadidka warinhaya riwaayadka xadiidku uu leeyahay famaa sha'nuhu haahunaa meesha ah waxaa ku yimid famaa lahu kharaja min alxarami famaa lahu kharaja min alxaram maxaa ku dhacayoo uu maxamed ooga soo baxay xaramka oo musdelifo ooga soo baxo carabka u yimid riwaaya xadiidku weliya waxay caddaysay falamma aslamtu markaan islaamay kadib caraftu ana allaha wafaqahu lidalik markaan islaamay kadib baan gartay buu nabigu fi ljaahiliya qabla alhijra xajkuu xajiyey ummadda kale inuu raacay oo uu khilaafay bidcooyinkii qurayshadna uu ka leexday waafajin rabbiga inay ahaydna markaasaan gartay buu marka xadiidkan waa inaga habeen soo tilmaanay fi saxi bhari inu asna ku yimid oon markaan ka hadlaynay nabigu inuu xajiyey qabla alhijrati xajatayn inuu xajiyey ama hal xaj ka badan inuu xajiyey xadiidkan soo marayna wey idan hawshan waxay asal u tahay aayaddu waxay ka hadlaysaa muslimiintoo dhanba quraysh iyo khayrkoodba in laga rabo inay carafe istaagaan fi lyowm اtaasic wixii ka horeeyey carafe la khilaafa ahaana oo musdelifo la joogsadana waa diin jaahiliyo qurayshiyeed oo muxaraf ah oo waxyaabaay ka bedeleen diinu ibraahim xajku waxyaabaay ilaaliyeenba ku jira baqaaya diin ibraahim waxyaabaay dhowreen aad u ilaaliyeenba ajku ka mid oo maca daalik intay bidco geliyeen iyo xadgudub u geysteen waxaa ka ah dee iyadoo in la dawaafo ilahina khuduu ziinatakum cinda masjidin buu ka loo diiday markay dheheen saanaan soo gaadhnay qul in allaha laa yamuru bilfaxshaa baa lagu yidhi ma ilahay baa xumaan iyo idabdara idin farahayo waa idab darantihiine idan waxaasoo dhanoo bidac iyo khuraafaada iyo diin la'aana iyo intay geliyeen bay haddana cibaado iyo diin ka dhigeen baabun fii naskhi taxalluli min alixraami waاlmri biاtamaam wuxuu baabkan u guntay imaamku khilaafkii saxaaba dhex maray bacda xajat اlwadaac xajkii sagootiska kadib saxaaba say isku maandhaafeen ayuu rabaa inuu imaamku meeshan ku faahfaahiyo marka la soo khulaaseeyo sayidina cumar iyo raggii ku raac cumaan uu ka mid ahaa iyo mucawaagi dambe ku raacay iyo cabdulahi bn zubayron soo maray doodii dhex martay asaga cabdullahi bn cabaas eh, waxay mareenoo yidhaahdeen ma wanaagsano ama waa laga fiican yahay ama calaa aqali taqdiir waa laga fadi badan yahay hal sano gudihii inaad cumraysatood xajido iqaacu cumratin wa xajatin fii caamin waaxidin bay karahaysteen mid walba safar gooni ah iyo sanad gooniah in la dhigo ayay markaa marahayeen xajku sanadkii laba goor lama soo celin karo sanad walba waa hal mar cumraduna waa sidaasoo kale marka xaj iyo cumro in fii sanatin waaxida labayo toban belood gudahood ay dhacaan bay horta muranba ka qabeen waxaa oga sii daraa oy ka sii fogaayeen cumar iyo asxaabtiisu in aad cumro hormarsato cumro inaad hormarsato kadibna xaj ka dambaysiiso fii ashhur اlxaj dilqacda maalan inaad aad cumraysato ama aad ilxijo cumraysato dhaxdeedii ama shawaal aad cumraysato kadibna xaj aad ka dambaysiiso inay bilaha xajka gudahooda cumro la hormariyo kadibna xaj uu dambeeyo way dhibsadeen inagii soo mar isagoo odhanaya sayidina cumar xadiidkii jaabir kala gooyoo kala saaro cumradiinna iyo xajkiinna fa innahu atamu lixajikum wa atamu licumratikum waan soo marray soma garanaysaan mid walba darajada saddexaad oo ugu sii daran waa fasku xaji ila alcumra inantaad xaj soo xidhato markaad hadyi weydo xajkii aad fasakhdood cumro u badasho cumradii camalkeeda aad ka xalaalowdo kadibna aad xaj xidhato maalinka sideedaad yowmu tarwiya oo sidii nabigu saxaabadu ay yeeleen xajatulwadaac ay yeeleen wixii aan hadyi wadin caasho siday yeeshay saxaabadan u badnaayeen wey saddexdaa tallaabo intuba cumar waa diidanaa kow in cumriya xaj la dhex sanad gudihii walow cumradu ha dhacdoba bilii xajka meelaan kahayn ha dhacdo labiyo toban bilood gudahood inaad cumraysato xaggana xajido waa diidanaayeenoo waa laga fiican ya odhan jireen waxaa kaloo ka sii daran inaad bilaha xajka cumro hormariso kadibna xaj ku xijiso waxaa ka sii daran oo iyagoo agtooda ka fog hawshii ahayd fasqu lxaji ilaa umra xaj intaad soo xidhato hadiya'aan markaad noqoto inaad fasakhdo ood cumro u bedasho cumradii markaad ka xalaalowdo camalkeedii kadibna maalinka sideedaad aad xidhato xaj saddexdaa darajaba sayidina cumar waa ka murmi jiray rag badan baa ku taageeray saxaabadii marka sunnada ku dhegtayna waynu mari doonnaa caawa insha allahu tacaala ijtihaad baana u geeyey imaamka hawsha ayada ah wuxuu ka baqayay min baabi saddi daraa'ic inay caamadu ama dadka aan eh, makasta ah ay ku aafan waagi dambo xaj cumro ay kala saari waayaan oo acmaasha kala garan waayaan oo iyagu dumarkooda u galmuunaya dhahan haddana waan sidii laga sheegay ninkii bakistaaniga ili ninkan magacii maki baa la yidhahdaa buur haye goormuu cawalgalaa le xaggee ku cawalgalay maalinka carafa la taagnaaba cawalgalay buur maalinka carafa la taagna yuu cawalgalay marka waa maki alxaaj maki baa la yidhahdaa marka waxaa weeye hawlo badan baa iska jira marka hawlahaasu ka baqay sayidina cumarna waa la sheegay xadaثna mxamed bn muثنى وبn bashاar bundar qaala bn muثنى wuxuu yihi xadaثna mxamed bn jacfar gundar weyhada أkhbarna شhucبة can qays bn muslim الjadلي can طاriq bn شihaab albajri الأxmusi can abi muسى الأشcري cabdالlah bn qays qaala saxaabiga wuxu qadimtu calى rasuuli الlah rasuulka ilah baan u soo galay wahuwa muniikhun asagoo arumiyey ama ju'iye hashiisii bilbaxaai dixdi maka waadigii muxasab la jiray ama badxaau maka loo yaqaanay nabigu halkaa ku furtoo degan baan u imid buuri faqaal lii wuxuu igu yihi suubanuhu yaman buuna ka yimi abu muusa alashcari cali buu la socday ajajta ma soo ajid aj ma soo faqultu nacam nabi allow faqaala bima ahlalta maxaad soo xidhatay maxaad soo niyeysatay markaad xajka xidhanaysa qultu labayka bihlaalika ihlaal nabiy labayk allahuma biihlaali ka ihlaali nabiy oo nabi all soo idhay bu ilaah waxaan soo xidhoon u qastay oon soo xidhay xajkii nebi maxamed oo kale ah nabi wuxuu yidhi faqad axsanta waad wanaajisay haddaad aniga uu soo dhegsatay oo dadkaygu kala soo xidhatay si fiican baad yeeshay duf bilbeyti kacbada ku dawaaf wa bisafa walmarwa labadaa buurdhaxdoona orod maxaa yeelay hadyi wadan asagu hadyi muusan wadan xajkiisii waxaa loo fasakho loo bedelay cumro ama sayidina cali waynu soo marray xadiidkii jaabir asagu xajkaada wadaa laydhi maxaa yeeley wuxuu waday hadyi buu waday qaarin buu sidaa ku noqday qaala abu muusa alashcari wuxuu yihi faطuftu biاlbeyti wabisafa wاlmarwa kacbadana waan ku dawaafay sacigii bayna safa wاlmarwa waan sameeyey uma aataytu mar'atan min bani qays kadib waxaan u tegay haweenay reer bani qaysa waa gabaray maxramkiisa ahayd qaysku waa aabbihii cabdulahi bnu qays weeye abu muusa qays bnu sulaym baa aabbihii la yidhaahdaa gabar markaa walaashii ah ayuu u tegey markaa fafalad ra'si madaxaygay ii feedhay buu fafalad ra'si madaxay ii feedhay waa ii shanlaysay timo dheeroon lahaaba intay ii maydhay bay ii shanlaysay ii kala bixisay ii hagaajisay uma ahlaltu bilxaji xaj baan xidhay maalinkii dambe iyo ymu tarwiya la gaadhay xajkiisii horena maxaa loo bedelay cumro cumradiibuu ka xalaaloobay kadibna uushan laystu waa fadhay kadibna maalinkai xajka la gaadhay xaj cusub xidhay qaala wuxuu ihi saxaabiga abu muusa alashcari ah fakuntu uftii bihi اnnaas sidaa nabigu ifaray ee nabigu ii fatwooday baan ummadda u fatwoon jiray khilaafadii abibakar iyo horaantii khilaafadii sayidina cumarba xata kaana fi khilaafati cumar ay fii aakhiri khilaafati cumar ilaa la gaadhay khilaafadii sayidina cumar aakhirkeed dabayaqadeeda faqaala lahu rajulun yaa abaa muusa isagoo maka jooga oo fatwoonhayo hawshu nabigu u fatwooday ninkii cumro xaj soo xidhay een hadyi wadin wuxuu u bedeli karaa xajkiisu cumro cumraa camaasheedii buu la iman karaa markuu ka xalaaloobana xaj buu xidhan karaa oo sidaasu mutamati ku noqon karaa yuu fatwoon jiray khilaafadii sayidina abubakar labadii sana iyo barhkii ilaa horaantii sayidina cumar khilaafadiisi kadibna aragti yaa ku soo kordhay sayidina cumar faqaala lahu rajulu ya abaa muusa aw ya cabdulahi bna qays cabdulahi bna qaysow ama abu muusow ruwaydaka bacda futyaaka ka kaataa la yidhi fatwada ad wada barhkeed ruwaydaka bacda futyaaka bacda futya iyo fatwa labada waa la ahriya fatw iyo futya waa isku mid fatwada aad sheegaysa axkaamtaad akhrinaysa ka gaabsaa laydhi maxaa yeelay fainaka laa tadri ma ogid maa axdaa amiiru اlmuminiin ma ogid wuxuu ku soo kordhiyey amiirkii muminiinta fi nusuki xajkii howlihiisa bacdaka gadaasha meeshaan aad iska fatwoonaysaa madiina hawsha ka dhacday warba faqaala wuxuu i abu muusa alashcari hawshin hubsaduu rabaa hawshii buu joojiyey xerta la joogtay buu la hadlay ayuha annaas dadow man kunna aftaynaahu ninkaannu u fatwoonnay futya fatwo iyo xukm aan u sheegnay falyata'id ha kaadsado min atu'ada ha kaadsado ha dhowrsado suga fa ina amiira almuminiina qaadimun calaykum amiirkii muminiinta idiin soo gelahayo imanhaya xajka iyo kacbada fa bihi faatamu muslimiintan khaliifa bal wuxuu idin fadwooda raaca taydana joojiya qaala faqadima cumar baa soo galo kacbada yimid fadakartu dalika lahu aan u sheegay abi muuse wuxuu yidhi hawla anuu nabi maxamed ii fadwooday ummaddu fadwoonay baa laygu qabsado jooji aan joojiyey maxaad soo kordhisay cumarow fadakartu lahu dalika hawshaasaan u sheegay sunnada nabiga siday ahayd iyo hawsha soo gaadhay buu rabaa inuu hubsado cumar marku waa dooday wuxuu ihi faqaala cumar wuxuu idhi in na'khud bikitaab illaah kitaabka ilahi haddaan qabsanno abu muusow oon kitaabka ku kala baxno faina kitaab allahi yamuru biاtamaami kitaabka rabbigu wuxuu farahayaa dhammaystir ninkii xaj bilaaba xajka ilaa uu dhammaystiro inuusan ka bixi karin ninka cumro niyeysta cumro inuusan bedeli karin wa atimu اlxaja wاlcumrata lilah wey itmaam buu alla sheegay marka intaad xaj soo xidhato xajkii aad bedelaysad cumro u bedelaysa waxaad khilaafsan tahay ظاهر الكتاب cمر saasuu leeyahay in نأخذ بkitاab اللaahi faإna kitاab الlahi yأmر بإتmاam الxaج والcمرة وin نأخذ بsuنaةi رasuuل الlah haddaan nebi mxamed siduu sameeyey aan qabsanay sunadiisina faإna rasuul الlah rasuulka ilahi sl sلم lam yaxila xajkiisii kama xalaaloobin kamana bixin xatىa balغa الhadyu maxila ilaa hadyi uu gowrac yowm naxri nabigu uu gaadhay oo boqolkii halaad uu gowra cali ay gowraceen ma xalaaloobin nabi maxamedna xajkiisa wuu dhammaystira qur-aankuna dhammaystir buu sheegay hawshan eh, intaad bilowda ka labarog u saar ah xaggeed naga daayi wuui cumar haddaan ah ayb aan dhammayna xadiidka cumar oo laga kari leeyaha laakiin waa amiir waxadaanaa cubaydillah bni mucaad baa noo tabiyey xadiidka xadaana abi aabbahay baa ii warramay de mucaad bn mucaad alcambari qaala xadaana shucb xajaaj fi hada isnaadi naxwahu yani wuxuu rabaa inuu yidhahdo dadka mucaad bn mucaad ah ee wuxuu mutaabacaynaya gundar buu mutaabaciyey can shucba adiika haddaan soo maray mid lamida ama ku dhow waxadaana mxamed muana abu musa albasri xadaana cabdiraxmaan yacni mahdiy xadana sufyaan ibn saciid athawri cafan can qays ibni muslim haddaynu soo marayna qays ibn muslim aljadali marka sufyaan ba asagu wuxuu hadda mutaabacaynaya shucbe gundar iyo mucaadna waxay isku mutaabaciyeen fii shucba isku mutaabaciyeen asaga shucbana can qays ibn muslim waxaa mutaabaciyey sufyaan athawri can taariq ibni shahaab can abi muسى الأشcري qaala qadimtu calى rasuuli الlah rasuulka ilah baan u soo galay onoo yaman ka yimid wahuwa muniikhun asagoo degan bilbaxaa'i meeshii dixda ahayd ama galaha waadiga ahayd ee maka dusheeda ahayd qultu waxaan idhi cafan faqaala wuxuu ihi bima ahlalta maxaad soo xidhatay abi muusa maxaad soo xidhatay buu nabigu yihi qultu ahlaltu biihlaali الnabiy qultu waxaan soo xidhay ihlaalan ka ihlaali الnabiy sal slam aniga soo maraynay qaala hal suqta min hadyin kanaa ka faahfaahsan wa hadya miyaad wadaa ood soo kaxaysood bannaanka kala timid qultu la maya nabi allow qaala faطuf biاlbeyti wbالsafa wاlmarwati uma xilla kacbada ku dawaaf oo dawaaf اlcumra la imow kadibna sacyi bayna safa marwa samee kadibna timaha gaabso ama xiiro xalaalow faطuftu biاlbeyti wbالsafa wاlmarwa uma ataytu mra'ata min qowmi waxaan u tegay haweeney tolkay oo yani walaashi maxram bay u ahayd reer bani qays wey famashaatnii waa ii shanlaysay wahasalad ra'sii madaxaygana waa maydhay horaanna riwaayada hore waxaan soo marray fafalat ra'sii madaxaada in lagu hagaajiyo oo qashinka laga saaro oo lagu fidho falyiga waa la yidhaahdaa injir in laga baadhana waa la yidhahda falyiga labadu waa noqdaa in nadaafad ahaan iyo hagaajin ahaan falyiga waa la yidhaahdaa marka cayayaanka laga gurayna waa la yidhaahdaa kol marka siyaaqiya meeshaad marayson baad ku xisaabsanoo inaad iska ilaalisaa loo baahan yahay iyo qofkaad tahay iyo cidda aad ka hadlayso waa inaad ka fiirsato famashaatnii waasalat ra'sii somaat waa ii feedhay wayna madaxay ii dhaqday buui horaana wuxuu soo yidhi fafalat ra'sii marka waa isku macaan labadaba fakuntu ufti annaasa dadkan u fatwoon jiray bidaalika arinka asaga in xaj loo bedeli karo fi ashhuri اlxaji cumro loo bedeli karo cumrada marka laga xalaaloobana haddana maalinka sideed ummadu markay xajka xidhanaysa lala xidhan karo oo mutamatic saaad ku noqon karto adoo qiraan soo xidhay inaad bedeli karto adoo xaj mufrida soo xidhay inaad bedeli karto adoo cumro soo xidhay inaad bedeli karto oo caashaba laga bedelay waad garanaysa fii imaarati abi bakar abubakr isagu sunanka waa ilaashadaa hadda hor baa in badan idiin sheegay lagama xifniya abubakr sidiiq anahu khaalafa sunata min sunani rasuul walow ijtihaadan lama hayo wa imaarati cumara iyo zamankii cumar iyo zamankii abubakarba saasan fatwoon jir nabigana ii fatwo maxaa dambeeyey waa dambe fa inii la qaa'iman bilmawsim anoo taagan xajka iyo meeshii lagu xajinayay id jaanii rajulu faqaala wuxuu yidhi inaka laa tadri ma ogid maa axdaa amiiru اlmuminiin muminiinta madaxdoodii ama madaxweynadu wuxuu ku soo kordhiyey fii shani nusuki ee fii shani اlxaji xajka arrimihiisa faqultu ayuha الnaas waxaan hi man kaana aftaynaahu bishayin ninkan wax u fadwoona falyata'id ha kaadsado fahada amiiru اlmuminiin qaadiman calaykum cumar baa soo socdoo hawshaa ka hadli doona asaga suga fabihi fatamuu asaga ku daydo oo ku xidha camalkiina asaga ka qaata falama qadima markuu soo galay qultu ya amiir اlmuminiin u fiirsaada min adkiyaai wa cuqalaaءi اlcarab buu ahaa almuslimiin abu musa alashcari wuxuu rabaa bulshadan inuu dejiyo madaxdan uusan ku kicinin masaladan uu xaqiijisto madaxweynea yidhi beska kama harhayo rudhuu ku dhegahaya cumar waa la doodahaya laakiin bulshadii waa inuu yidhaahdo aniga maadaama aan shacabka kamid ahay amiirkii baa ina asaga hawsha u daaya asagana ka qaato xukunka aniga asagana hoosta wuuu ka leeyahay waa isu dambaynaa wey aniga cumarna waa isu dambaynabaa u idmaanoo u laaban laakiin bulshada waa inuu yidhaahdo madaxdiinna ka amar qaata culummadiinna diinkiinna iyaga ka sugan waxaa laga hadlayaa um, dad muslimiin ahlu khayr oo awliye ilaahay laga hadlaayaa fajariya zanaadiqya malaxida lagama hadlaayo xoog kugu qabsaday falama qadima qultu ya amiir اlmuminiin ma hada اladii axdadta fii shani nusuk muxuu yahay waxaad kusoo dartay kusoo biirisay acmaashii iyo dhaqankii xajka iyo howlihiisi qaala cumar wuxuu uhi naahud bikitaab اllahi faina allaha qaala tacaala waatimu اlxaja wاlcumrata lilah cumrada iyo xajka aad niyeysateen aad bilowdeen ilaahay u dhammaystira ha ka bixinoo rabbi yidhi cumar waxaa loogu jawaabahayaa rasuulkii lagu soo dejiyey aayadda aad akhrinayso ayaa fasiray marka maadigaa nabiga ka aqoon badan cumarow seed leedahay misema nabiga aayadda khilaafay baad leedahay laba godoo khatara ku sugayse ka noqo wey hawsha ayadaa nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo lagu soo dejiyey jaabir wuxuu yidhi wa huwa yunzalu calayhi اlqur'an wahuwa yacrifu ta'wiilahu nabi maxamed oo qur-aanka lagu dejinayo garanayana macnihiisii meelaha la dhigahayo iyaan la soconnay buuharsayn hooskiisa nabiga fasiray baa yidhi hala badelo marka aayaddaad waad iska qaadanaysaan laguu fasiro cumarow maxay tahay wy wain naahud bisunnati nabiyina haddaan qaadannana calayhi salaat wasalaam faina اnabiya lam yaxila xataa naxara alhadya nabigu xajkiisii u dembeeyey muusan xalaaloobin xajku bilaabee muusan ka bixi ilaa uu gowracay maxaa laga yidhi taasna ka jawaab muxuu yidhi lowlaa anii suqtu اlhadya la axlaltu xaafidku wuxuu yidhi cumar nabigaa u jawaabay fatxubaariga nabigu muxuu yidhi lowlaa anii suqtu اlhadya la axlaltu kamaa xalaltum haddana hadyi wadi lahayn saxaabo saad u xalaalowdeen baa anna u xalaaloobi lahaa maanic buu nabigu sheegay siad cumar u xujistay nebi maxamed baahe xajku soo xidhay aan ka liajli qiyaami maanicin bihi cilaa jirtay oo ah sawqu اlhadyi ayib aayaddan horena maxaa lagaga jawaabi waatimu اlxaja wاlcumrata lilah waxaa laga wadaa hee saddexda qaabba ifraad iyo tamatuc iyo qiraanba waa idiin bannaanyahay baa laga wadaa ninkii intuu xaj niyeystay cumro u bedelay haddana hadhow xaj kala xidhay waa dhammaystiray nabiga ina dhammaystirta ku fasiray weliba sheegay inuu asagu u fadi badan yahay low istaqbaltu min amri mastadbartuhe maa suqtu اlhadya hadyi ma soo kaxeeyeene mutamatic baa noqon lahaa nabigu marka qaarin buu asagu hadyi baana u diiday marka xujadu qaa'ima ma ah alxuja waxay qaa'ima u tahay liabi muusa alashcari calaa cumar وxadثnي إسام منصور الكوسي وcبد بن حmayd الكسي الxاaفظ قال أخبرنا جعفر بن عون المkhزومي أخبرنا أبو عmays الhudلي واسمه cتم بن cabdاللahi baa la yidhahdaa can qays بن mسلم الjadلي haddana marka ninka la yidhahda abu cumays wux mutaabacaynaya wadaadkii ahaa wadaadihii wuxuu mutaabacaynayaa sufyaan iyo iyo shucbe sufyaan iyo shucbe baa inoo dambeeyey can qays bn musm aljadli can faar bn shaab albajali can abi musa alashcari qaala kaana rasuul اllah rasuulka ale wuxuu ahaa bacaanii mid i diray ilyman yman buu nabigu ii diray qaala wuxuu uhi fawaafaqtu nabigaan ku soo beegmay soo noqodkaygii dambe fi lcaami aladii xaja fiihi sanadku nabigu xajiyey baan ku soo beegmay soo noqodkaygii faqaala lii rasuul اllah rasuulka ale wuxuu igu yidhi yaa abaa muusa kayfa qulta xiina axramta see tidhi maxaad niyeysatay markaad xajka xidhanaysay qultu nabi allow waxaan idhi buu labayka qaala wuxuu ihi qultu waxaan nabi allow labayka ihlaalan ka ilaahi nebiy allow waxaan kugu soo ajiibay xaj la mida xajka nebi maxamed oo kale ah xaj la mida xajka nebi maxamed ayaan allow kugu soo ajiibaan soo idhi nabi allow qaala wuxuu idhi hal suqta hadyan xoolo miyaad soo kaxaysood waddaa qultu laa qaala fanطaliq oo ilaahay noo waxyooday meel fadhiiso fanaliq dhaqaaq baa lehal ka bax kacbada ku soo dawaaf faduf bilbeyti wa bayna saba walmarwa uma axilla horad kacbada ku dawaaf lilcumra dawaafu lquduum la imow sacyi samee kadibna xalaalow maxaa lagu xalaalooba haddee timaho la gaabsado ama la xiro uma saaqa wuxuu kaxeeyey abu cumays alxadiia xadiikii buu kaxeeyey bimili xadiii shucbata wa sufyaan وxadثna mحamed مثنى بن bشhاaر بن dar qال مثنى wxuu hi xadثna محamed جعفر غندر xadثna شعب الحجاaج عن الحكم بن cتيبة الفقيه عن cماaرة بن عmayر التyمي عن إبراهيم بن أبي موسى الأشعري waa wiilkii yaraa ee ibrahim nabiga u bixiyey calayh الصلاaة وaسلام abu muuse markuu wiilku madiina ugu dhashay isagoo yar buu nabigu u keenay nabigaa timir afka u marmariyey una duceeyey وasamaahu إbrahim وdacaa lahu isagoo yaroo marka weli aan aan eh, hana qaadin buu nabigu geeriyooday calayh salaatu wasalaam lahu ru'ya walaysa lahu riwaaya nabigu wuu arkay laakiin riwaaya ma laha waxba kama wariyo can ibraahim bn abi muusa alashcari can abi muusa aabbihi wax ka warinaya annahu kaana yuftii bilmuca wuxuu fatwoon jiray abi muusa alashcari yuftii bilmuca ay mutcat اlxaji wey waxaa laga hada mucat اlxaj waa maxay in la sii hormariyo cumro aad sii horumarsato kadibna markaad ka xalaalowda aad sugto maalmihii xajka ood kadibna xidhato hadda ay yeeshaan somayda arag bilmuca waa maxay atamatuc buu u jeedaa buu fatwon jiray faqaala lahu rajulu wuxuu ku yidhi ruwaydaka bibacdi futyaanka war ka kaadso fadwada qaarkeed fainaka laa tadri maa axdaa amiiru lmuminiina fi nusuki bacdu ma ogid wuxuu ku soo biiriyey amiirka muminiinta gadaashaha xajka acmaashiisa ijtihaad weeye xatى laqiyahu bacdu ilaa uu la kulmay fasa'alahu markaasuu weydiiyey faqaala cumar wuxuu yidhi qad calimtu waan ogahay waan ogaaday ana الnabiya qad facalahu inuu nabigu sameeyey tamatuc uu sameeyey nabigaa sameeyey masugu amray uu amray saas weeye waxa adugu aad amartaydan samaynin anaa samey waad odhan kartaa waxaa lagu dhihi waddadan waxaa dhisay moyki baki midinka arka badeel wato wax wada maxaa laga wadaa taa uhura waxyaad leedihiin xaggee u soo istaagay amarkuu bixiye wey gurigan anaa dhisaad dhihi maada ag istaag maxaad bixisay ama lacagtaad bixisay ama naqshadayntaad leedahay ama amarka lagu dhisaad bixisay masaajidka anaad dhisaad dhihi hal lafna maadan jiidin laakiin inaad lacagta wax ku ururisa ama maamulkiisa ku jirtaa laga yaabaa yani saasuu ujeeda saxaabiga qad calimtu waxaan ogaaday buuan ogahay ana الnabiya qad facalahu inuu tamatuca sameeyey oo saxaabada badankood uu faray iyo wa asxaabu nabiga asxaabtiisa ay sameeyeen walaakin hase yeeshee sunna khilaafad igama ahee karihtu waxaan kohoday oon dhibsaday an yadalluu inay ahaadaan muslimiintu ama raggu mucrisiina kuwa u galmado bihinna dumarkii fi laraaki cadayga meelihiisa araagu yani oo namiro u dhoweyd haddamak <laughs> geed kuma yaal waxuun biniaadam hadda la tallaalay mooyeen waad aragteen laakiin waaga hore hawd bay ahayd simiq bay ahayd meesha masjidka weyna namiro ku yaallo hawd bay ahaan jirtay geedahan cadayga runbay ka gortaan baana aad bixi jiray ninkii marka dan gudanhayay iyo ninuu meelu istaago waa islaanta iyo halkaasuu la jiray marka wuxuu leeyahay walaakiin karihtu waxaan koday buu an yadalluu inay noqdaan mucrisiina kuwa aroos galay bihinna dumarka la aroos galay fil araaki kaynta yahuudka cadayga ah uma yaruuxuuna ay soo caraabaan filxaji aroortiina xaj u dhaqaaqaan taqturu ru'uusuhum iyagoo madaxooda u goboleeyaho biyo ka da'aayo biyahay ka qabaysteen janaabada ay ka qabaysteen ka da'ayso inay isku dhoweeyaan galmada iyo isasaaraan baan ka baqaayaa xajkii ay isasaaraan oo hawshu u diiday sayidina maalik bni anas abu cabdillaah imaam daar ilhijra wuxuu yidhi bisha ramadaan marka la dhammeeyo lixda shawaal in lagu dhejiyo waa bidcuu yidhi hawaal horta uma atbacu sita min shawaal wuu badiidayba horta riwaayaadka ugu runa lagahay waxaa weeye waan ogolaya laakiin ha laga fogeeyo bish shawaal labaatanka dambe iyo shan iyo tobanka dambe ha laga soomo saadi ciidda looga soo noqday aroorta ku xigtaba haddana shawaal baan bilaabhaya ramadaani waxaad isku dhejinaysaan iyo shawaal baad isku dhejinaysaa waagi dambana caamadu waxay u qaadanaysaa lixdan beri inay waajibba tahay bay caamada u qaadaan sumayda arag buuhi salaadda marka la tukado waajibka sunnada in laga dambaysiiyo oo loo dhexaysiiya hakad loo dhexaysiiyo ama wardi ah ama istaaga ah, ama meel udurug ah waa in waajibka iyo faradka iyo la kala sooco sunnooyinka la kala fogeeyo sayidina cumar marka ka baqahayaa inay isa saaraan oo alxaaj almaki o kale hawsha ay noqoto wadaadkii bakistaan ee warkiisa meeshuu ka soo boodo marka min baabi sid daraa'ic ayuu ka wadaa ayib xadiidka marka abi musa ashari waa bukhaari muslim waa wariyaan wakadalika anasaa'i wakadalika anasaa'i baabu jawaazi tamatuci wuxuu baab yahay tamatuc inuu bannaan yahay soo intaan kuma dari karo maxaad isoo fiirinaysaa wallahu subxaana wa tacala aclam